assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo soddonaad ee kitaabka yaquulu llahu tacaala wma arsalnaaka ila raxmata lilcaalamiin wa qaala tacaala laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaa aakhiri alaayaat marka nicmo markay timaadana shukri bay mudataa shukriga muxuu ahaayeyna waxaa ka mid ah sida laga yaqaano ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam caadadoodii iyo e, siyartoodii lagu yaqaano inay markay nicmo alla uu siiyo inay sujuud iyo la yimaadaan soon iyo sidaasay la yimaadaan sidii hadda kahor aan soo maray muuse calayhi salaatu wasalaam markii uu fircawn alla qarraqay ee badda alle ka badbaadiyey inuu soomay marka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam maalintii uu dhashay oo usbuuca maalintuu ka dhashay awaal ah la yaqaanaa waa maalinta itniinayn ummaddiisana waa u sheegay oo wadiifo waa u yeelay oo wadiifadaas waa in la soomo marka laakiin waxaan iyadu meesha aan ku jirin waxa ay eh, muxuu ahay dabaaldeg iyo ixtifaal iyo ay ku magacaabaan maalintuu dhashay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam oo bisha si loo haysto bisha rabiici alawal maalinteeda labiyo tobnaad ah leanna arrintaasu horta ma sugna rasuulku sala allau alay wasalam bishuu dhashay iyo bishaasu inta ahayd midna lama yaqaano waxaan la yaqaanaa usbuuca maalintuu ka dhashay oo maalinta itniineed ah maalin itniineed aroorteed oo weli qoraxda ayna soo bixi waawisa beriye ayay ahayd meeshu ku dhashayna waa la yaqaano waa beledka maka sanadkuu dhashayna waa la yaqaanaayo caamulfiil buu ahaa intaasba riwaayadahoodu waa sugan yihiin laakiin bishuu dhashay iyo bishaasu inta ahayd midna lama yaqaano kol haddaan la aqoonina macnuhu waxa weeyaan wax wadiifo oo ku saabsan ayaan jirin haddii ay jiri lahayd siduu tantada u sheegay yuu u sheegi lahaa nebigu sala allau alay slam wadiifadeedana u caddayn lahaa marka waxaan dadku ay sameeyaan ee ay ku magacaabaan mawlidka nebiga sala alla alay slam oo la xusayo ama loo dabaaldegayo ama ixtifaal la samaynayo waxa weeyaan bidca munkara qabiixa weeyaan waa waxaanan asalna aan lahayn lamaba yaqaano maalintay tahay haddii la yaqaanana ma ayna muxuu ahayy in ciid laga dhigto maalintaas ma ayna leannu muslimiintu ciid bay leeyihiin laba ciidood bay leeyihiin isagaa sheegay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam waa labada ciidoodee la yaqaano amaa caadadaa dadkii ugu horreeyey oo sameeyey waxay ahaayeen niman loo yaqaanay faatimiyiin la dhihi jiray oo masar iyo shimaal afriqiya xukumi jiray oo sheegan jiray inay duriyadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam inay yihiin gabadhiisii faatima ubadkeedii inay yihiin ahaa niman aad iyo aadna u xunxun oo bidac fara badan iyo dalaalaad fara badan la yimid oo xataa islaamnimadoodu shaki uu ku jiro nimankaasay ahaayeen niman marka waxayna muxuu ahaayeen nimankaasuna niman mutaakhiriin ahoo qarnigii afraad iyo meelahaas qabsaday ayay ahaayeen nimankaasu markii xukunka laga qaaday qarnigii toddobaad bilowyaalkiisii ayaa nin muxuu ahaye la dhihi jiray dowladii ayuubiyiinteeda ka qaaday nin ka mid aha oo beled irbil la yidhaahoo urdun ku yaalla xukumaayey ninkaasa caadadaasu la fiicnaato oo ninkaasaa marka sameeyey isaguna ninkaasuna wuxuu dhintay kolkuu lix boqol iyo soddon ay hijradu ay ahayd ninkaasa aduu nin muslim ahoo qumman inkastoo marka isaguna uu nin caalima aanu ahayn nin iska amiirahun uu ahaa oo khayrka jeclaa ninkaasaa la og yahay nin muslimahoo islaamnimadiisa la og yahay oo sameeya xafalaadkaas sameeyo olidkaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam maalintaa lagu sheegay inuu dhashay ninka kitaab mawlidha ugu horreeyay arrintaa laga alifana waxaa alifay nin la dhihi jiray abu xafs ibnu dixya oo culamaa'ul andaluska andalus ka soo qaxay ee kolkii andalus la qabsaday ka soo qaxay ahaa ama intaanama intaan la qabsanin ba ahayd aduu kasoo hijrooday oo masar soo degay ninkaasaa ugu horreeyey kitaabkii qisatulmawlid ku saabsan ee loo alifay marka lix boqol oo sannadood oo quruntii mufadalada ahayd ku jirta waxayna muslimiinta ayna samayn jirin in muxuu ahay dadka muta'ahiriinta ahaa ay khayrka alle ugu kaydinayay ma ay jirto jacayl hadday tahayna iyagaa naga jeclaa hadday camalfal tahayna iyagaa naga camal fiicnaa hadduu khayr yahay iyagana iga owleysnaan lahaa marka waxyaalahaas caadaadkaa xunxun waa in la gooyo ou ka mid yahay maalin lagu sheegayo mawlidka nebiga sal allahu alayh waali w inay tahay oo xafalaad iyo loo samaynayo ciid laga dhigayo oo muxuu ahay waxyaala la samaynayo wacan abi hurayrata radi allahu canhu an rasuuli lah sal ly slm qaal <coughs> tucradu alacmaalu yowma alihnayn walkhamiis waxaa la bandhigaa camalada la bandhigaayo taqriir ahaan alle loogu geeyo subxaanahu wa tacaala isagoo eh, kana aqoon badan <clears throat> marka markaa xigmadiisu ay keentay inay malaa'igtu ay u geyso fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii wa ana saa'im in camalkayga la bandhigo aniga oo sooman eh, rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa rawaahu muslim bikayri dikri sowm anoo sooman baa in camalkayga la bandhigaan jeclahayda inta aan hayne hore ayuu muslim isaga ku wariyey tucrad alacmaalu ywma الاثnain wa ywma الkhamiis intaasuu isagu wariyey marka xadiidku waa sidaa uu sheegay alimaamu tirmidi oo waaba ka wen yahay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيir wa irwaء الغaliil wa صaxiix الtarغib والtarhiib wa غayriha markaas waxa weeyaan xikmadantada iyo xikmadii hore marka laysu geeyo laba xikmadood oo waxaa jirta keentay maalinta isniinta ah soomkeeda oo midna ay tahay inay tahay maalinta uu dhashay nebigu sala allahu alayh waali wasalam midna ay tahay inuu maalinta camalka la bandhiga uu yahay alle subxaanahu watacaala taqaariirta loo geeyo wa can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasul lah sal l slm yataxaraa yowma اlitnayni walkhamiis waa raadsan jire waa ku dadaali jiray maalinta itniinta iyo khamiista soonkooda rawaahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasan xadiidkuna waxaa weeyaan waa saxiix oo saxaxahu fi saxiix jaamic sagiir wa irwaa'i alqaliil baabu istixbaabi sawmi alaaثata ayaamin min kuli shahr sunnaynta la sunneeyey in bil walbaba saddex maalmood laga soomo wal soomuhaa saddexdaas in laga soomo weeyaan fi ayaami albiid maalmaha cadcad yani ayaami layaali lbiid baa laga wadaayo habeenada aanay dayixu dhicin maalmahooda in laga dhigo saasaa ugu fiican laakiin meeshii doona laga dhigaba waa la heli karaa leanna kuwan kada gaar ahaan ba iyaga ugu soo arooreen soonkooda adilla ugu soo aroorta imaan doonta marka saddex maalmood soonkoodana si mudlaqa ayuu daliil ugu soo arooray marka qofkii saddex maalmood bishii ka soomaya si uu labadaasba nusuusba uu u guto waa inuu ka dhigo saddexdaa maalmood oo ah الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح الأول والصحيح المشهور هو الأول وayna saddexda hore ay tahay saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سدح buu igula dardaarmay صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأn utira qabla an أناam متفق عalayhi waana soo marray xadiidkaas oo waxaan ku soo maray kun iyo boqol iyo soddon iyo lixna waan ku soo maray waxaanan soo maray inuu arrintaas oo kalena uu faray muxuu ahaye abu abu dar iyo kayrkiiba uu faray وعn أbي الدرداء رضي الله عنه qال أوصانيi xabيبي صلى الله عليه وaليه وسلم بثلاث lan أdعahuna aanan ka tegaynin ma cishto intaan noolahay بصياaم ثaلاثة أياam min kuli شhهر وصلاaة الضحى وبأn laa أناama xatىa uutir rawاه mسلم saddexdaasba marka isku mid bay ahaayeenoo labadaa nin ba sidaasuu faray أbu darina رضي الله عanه isna sidaasoo kale u faray وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم صوم ثaلاثة أياam min kuli شhهر sawmu dahri kullihi muttafaqun calayhi saddex maalmood oo bil walbaba laga soomaayo sanadkii oo dhan oo la soomay weeyaan siday ku tahayna waxaa weeye alxasanatu bicashri amhaaliha hadiiba u taallo saddexdaa maalmood kolkuu qofkii uu soomo toban baa loogu dhufanaya soddon bay markaa sidaa ku noqonayaan bil walbaba markuu saddex ka soomo oo soddon loogu dhufto soddon eh, marka bishii o dhan qof soomay buu noqonaya sanadkii o dhan cumrigiis oo dhan sidaa ku wado waa soon dhib yar oo aad iyo aadna u khayr badan oo ajri badan weeyaano waa soonkii ibraahim baa sidaa u jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam wa can mucaadata alcadawiya can mucaadata alcadawiya qaalat annaha sa'alat caaishata radi allahu canha waxay weydiisay fakaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam yasuumu min kulli shahrin talaatata ayaam nebigu sala allahu alayh wasalam bil walbaba saddex maalmood wuu soomi jiray qaalat nacam qaalat markaasi faqultu waxaan idhi mucaadaa leh min ayi shahri kaana yasuumuhu bisha mideeguu ka soomi jiray maxagga hore maxagga daba qaalat markaasi waxay tidhi lam yakun yubaalii min ayi shahri yasuum ma aanu u kala aabayeeli jirin bisha meesha uu ka soomo marka saddex maalmood wuun bisha waa ka soomi jiray isaga oon ayaamulbeedkana aan ku khaas yeeli jirin rawaahu muslim ayaamulbeedkana gaar bay u imaan doontaa siduu u soomi jiray wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam idaa sumta min ashahri halaatan bisha haddaad saddex ka soomayso fasum halaaa cashara wa arbaca cashara wa hamsa cashara rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu fii saxiixi jaamic الصaغيr wغayri marka waxaa weeyaan tanaa marka tii uu tarjamada alimaamu الnawowi radi allahu canhu tarjamada gadaasheeda uu tafaquh ahaan ugu sheegay oo uu yihi saddexda maalmood waxaa fiican inay kuwaa noqdaan xadiidkana si fiican uu sheegaya وعn qتاadة بن ملحاn رضي الله عنه qاaل kaana rasuulu llahi sala allau alay slam ya'murunaa bisiyaami ayaami albiid maalmaha biidka ah soomkooduna fari jiray habeenada cadcad maalmahooda yacni ayaam albiid marka la yidhaha ayaam layaali albiid bay ka dhigan tahay oo ah talaata cashara wa arbaca cashara wa khamsa cashara rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriye isaguna xasan weeyaan xasanahu fii saxiixi targiib watarhiib wa ibni cabaasin radia allahu canhumaa qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam laa yfطir أyaama البيض fii xadr walaa sfr rawaahu النasaaئiyu biisnaadin xasan nabigu sal الlه alay slm ma aanu afuri jirin habeenada cadcad maalmahooda ma aanu afuri jirin hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay toona sidaasuu sheegay xadiidkan uu sheegay oo alimaamu nawwina radi allahu canhu wuxuu ka dhigay xasan buu ka dhigay xadiidkaas xukunkiisa sheekh alalbani xafidahu llahu tacaala waa uu isku khilkhilaafay oo laba meelood buu midba si ku sheegay daciif sunani النasaa'i waa ku sheego wuxuu yihi xadiidku daciif weeyaan muxuu ahaye silsilaة اlaxaadiid الصaxiixana xadiidka xasan buu kaga dhigay الsheekh zuhayr ashaawish oo qofka ninka kutubihiisa dabci jiray ee wax badan ka dabcay ah baa wuxuu sheegay arrintaa inuu xusuusiyey sheekh alalbani oo uu u sheegay uu yidhi xaggaana xasan baa kaa dhigtay oo hadalkaasi saasaa tiri isagoo hadalkiisa naskiisiina soo naqliyey halkana waa ku daciifisay marka wuxuu leeyahay waa u suroobi kari weyday inuu jawaab siiyo marka sababkuu ku daciifiyey isagu halka mxuaha sunani daciifu sunani nasaai maanu ku faahfaahin inuu kutubahaas afarta iyaga horta maba faahfaahiyo waa saxiix waa kada marjic hebel u noqon sidaasuu yidhaahaa sababku ku daciifiyeyna wuxuu sheegay laba nin oo ku jira ruwaadiisa ku jira oo midna la yidhaaho yacquub ibnu cabdillaahi alqummi ka kalena isna la yidhaaho ka wariye oo la yidhaaho jacfar ibnu almugiira alqummi labadaa nis labadaa nin ayaa wuxuu leeyahay waa laba nin oo saduuqayn ah midkood weliba awhaamna lahaa awhaamna labadooduba lahaa laakiin wuxuu sheegay inuu adiyaa اlmaqdisiy inuu ku sheegay kitaabkiisa alxadiid اlmukhtaara la yidhaha xadiidka ku wariyey oo طariiq kale uu kaga ku wariyey marka طariiqaas sababtiisa yuu xasan kaga dhigay kolka markaas kol hadduu sidaa ugu tafsiiliyay silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa oo sababku ku daciifayna uu sheegay uu sheegay haddana inuu leeyahay طariiq kalena uu leeyahay waxaan u qaadanaynaa inuu rajaxan yahay xadiidka taxsiinkiisu baabu fadli man faطra saa'iman wa fadli الsaa'imi aladii yu'kalu cindah wa ducaaءi اlaakili lilma'kuuli cindah wuxuu leeyahay saddex arrimood buu kaga hadlayaayo qofka qof sooman afursiiya fadligu uu leeyahay iyo qofka sooman ee agtiisa wax lagu cunaayo dad afuran ay ku cunayaan fadligu uu leeyahay iyo qofka wax cunaayaayo qofka muxuuha agtiisa wax lagu cuno inuu u duceeyo yani cuntadiisa qofka la cuno عن زيد بن khالد الجuهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من, من أجر الصائم شيء wuxuu leeyahay qofkii afuriya qof sooman wuxuu leeyahay ajrigiisa oo kale buu leeyahay laakiin qofkan kada sooman ajrigiisa waxba laga nuqsaamin maayo wax looga qaadayo oo looga qaybinayaa ma uu jira isna ajirkiisa oo kaamila la siinayaa kan kada muxuuha caawiye ee afuriyeyna intii oo kalea la siinayaa xadiidkana wuxuu leeyahay rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صxxahu sheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعan أmi cmaarة alanصaariya radي allahu canha ana الnabiya sal ه ly slm dakla calayha waa u soo galay faqadamat ilayhi طcaaman cuntay soo hor dhigtay faqaala markaasuu yihi kulii soo cun faqaalat markaas waxay tihi inii saa'ma anigu waan soomanahay faqaala rasuulu الlahi sl ly slm ina الصaa'ma tusلii عalayhi الmalaa'ika إida ukila cindahu xatىa yafruguu warubama qaala xatىa yashbacuu qofka sooman malaa'igta u ducaysa inta agtiisa haddii wax lagu cuno ilaa ay faaruqaan buu yihi mise riwaayo kale waxay leedahay ilaa ay ka dhargaan rawaahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasan saasuu yidhi alimaamu tirmidi radia allahu tacaala canhu xadiidka xasan buu ka dhigay sheikhu lalbani isagoo ku khilaafaya xadiidka waa daciifinayaayo waxaa horta xadiidka wariyey oo kale axmed iyo bayhaqi fii shucab aliimaan yo iyaguna wariyey xadiidkana waa daciifiye alalbani fii daciif aljaamic asagiir wa silsilat alaxaadiid adaciifa sheekh abdmxuaha cabdulcaziz rabaxsano waa ku raaca xadiidka sanadkiisu daciif weeyaan buu leeyay marka xadiidkan waa daciif qofka agtiisa wax lagu cuno isaga oo sooman waxaa jirayhoo gaarahoo aan dhihi karno ajrigaasuu leeyahay iyo fadiiladaas ma ay jirto wa can anasin radi allahu canhu ana nebiya sal ly slam jaa ilaa sacd ibni cubaada radi allahu canhu sacd ibni cubaadu u yimid فجاءa بخبز وزيت wuxuu sacdi keenay رضي الله عنه rasuulka u keenay صلى الله عليه ولي وسلم kibis iyo saliid faأkla waa cunay ثuma qaala النبي صل ل sلم markaasuu nebigu wuxuu yihi أfطر عindكم الصائمون وأkla طعاaمكم الأبرار وصلت عlaykم المalaaئكة sidaasuu yidhi agtiinna ha ku afureen dad soomani cuntadiinna dad wan wanaagsan oo akhyaarahoo saalixiinay ha cuneen malaa'igta alle ha idiin ducayso saasuu marka ugu duceeyey qofkii agtiisa wax lagu cuno oo yani gurigiisa wax lagu cuno oo diyaafad iyo kuu sameeyo afur ha ahaato ama wax kale ha ahaatee waxa weyn saa loogu duceeyo rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix biisnaadin صaxiix buu yihi sheekh الnawowi radi allahu canhu waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الألباني في صحيح الجامع الصغير وآdاaب الزفاف وغayrihima kitaaب الاعتiكاaf ictikaaf macnihiisa waxaa la yidhaha xagga lugada nagaansho iyo joogid qofkii shay meel jooga ama shay muxuu ahaayey waqti badan ku dhex jiray ictakafa fii kada baa la dhihi jiray iyo cakafa calaa kada iyo waa la yidhaahaa marka sharcigana ictikaaf waxaa la yidhaahaa cibaado oo cibaadooyinka la la sameeyo ka mid ahoo la xidho oo masjidkaa in la joogo cibaado loo joogo cibaado ahaan loo joogo iyaduba cibaado ay tahay yacni loo xidho baa la yidhaahaa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana rasuul lah sal ly slm yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan muttafaqun calayh nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ictikaafi jiray tobanka dambe ee ramadaan ah isagu ku ictikaafi jirayna waan soo marray inay ahayd talabu leylati alqadr متفق عlيه وعن cائشhaةa رضي الله عنها أن النبي صلى اه عليه وسلم kana ycتkiف العشhر الأواakhرa min رمضان xatىa توفaahu الlahu taعالى ilaa alla ka oofsaday sanad walbaba tobanka dambe buu ictikaafi jiray ثuma اعتakafa أزwaaجuhu min bacdihi haweenkiisi baa ictikaafay isaga dabadiina ictikaafay oo caadadaasii waday متafq عalayh marka sidaas macnaheedu waxaa weeye ictikaafka waa isku mid rag iyo haweenku waa iskaga mid weliba waxaa kaloo laga qaadanaya uma atakafa aswaajuhu min bacdihida ayaa waxaa laga qaadanayaa in qoyska odaygiisu markuu geeriyoodo qofka saalixee ahlu khayrkaa ah markuu geeriyoodo ahalkiisii haweenkiisii iyo carruurtiisii iyo inay la gudboon tahay khayrkii uu samayn jiray ee uu lahaa hadday sadaqo ahayd hadday soom ahayd hadday qur'aan aqris ahayd inuu sii inay sii wadaan oo aanay gooynin وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال kاna النبي صلى اه عليه وسلم yعتkifu في kuli رamaضاaنa caشhرaةa أياam رamaضاan kastaba wuxuu اعtikaafi jiray toban maalmood falama kana الcaamu اladي qubida fiihi sanadkii uu geeriyooday markii uu yimid buu اعtakafa عشhriina yوما uu اعtikaafay labaatan beri rawaahu الbخaariي kaasuna marka wuxuu ka dhigan yahay oo la macno yahay baab hadda ka hor aan soo maray oo imaam الnawowi radiallahu canhu uu u caqiday inuu qofku markuu aakhiru cumrigiisa uu joogo camalka uu badiyo xadiidkii noocaas ka mid ahaydna uu keenay waxaana kankada weliba sii waafaqaya xadiidka caaisha radiallahu canha ee qisadii faatime iyo oohinteedii ku saabsanayd oo inuu muxuu ahayey sanad walbaba jibriil kolkii bisha ramadaan la gaadho qur'aanka hal mar uu la dhammayn jiray sanadkan kadase laba mar uu ka dhigay oo nebiguna sal ly slm ka fahmay in ajashiisii ay soo dhowaatay kitaab اlxaj qaala allahu tacaala wlilahi clى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha ganiyun can اlcaalamiin walilaahi alla waxa uu sugnaaday cala annaasi dadka waxa uu u sugnaaday man istaطaaca ilayhi sabiilan saasay sugan yihiin qofkii jid xagga xajka u karaya xajigii xajinta xajulbeyti kacbada inuu xaje buu leeyahay dadka alle wuxuu ku leeyahay man istaطaaca buu ku leeyahay marka dadka oo dhan ma wada aha qofkii karaya arrintaas wuxuu ku leeyahay inuu kacbada u xajiyo kacbada uu aado waman kafara faina allaha ganiyun can اlcaalamiin qofkii kufriyana alla waxba yeeli maayo lianna khalqi oo dhan alla waa ka deeqtoon yahay marka halkuu ka dhihi lahaa waman lam yaxuja ayuu wuxuu yidhi waman kafar isagaoo marka taasuna kaasoo kalena waxaa lagu magacaabaa wadcu daahiri ma wadca almudmar ayaga xagga balaaqada lagu yidhaahaayo shaygii baa marka waxaa lagu bedelay mid kale lagu bedelay markaasna macnaheedu waxaa weeyaan inay arrintaasi kufri ay tahay laakiin kufrigaasuma kufrigii weynaaba isagoo kufrigii bimacna aljuxuud ahaa marka kollayba waa tahdiid culus weeyaan oo qofkii mustatiica oo beytka alle soo ziyaaran waayo soo xajiyi waaya wuxuu mudanayaa tahdiid culus buu mudanaya axaadiista qaarkoodna waxayna ku xadiday shan sannadood qofkii maal ay caafimaad alle intuu siiyey shan sannadood ay tagto isagu oon kacbada aan la soo ziyaaranin qofkaas waxaa weeyaan qof muxuu ahay si xun sameeyey oo tahdiid xun muxua mutay weeyaan wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasul lah sal l slm qaal bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaa wa lbeyti wa sowmi ramadaana muttafaqu calayh waana soo marray laba goor baan soo marray oo kun iyo laba boqol iyo lix iyo kun iyo toddobaatan iyo shan labadaasba waa kusoo maray wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala khaطabanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka allah noo khudbeeyey faqaala markaasuu uhi ya ayuha annaas qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu alla wuxuu idinku waajibiyey xaj buu idinku waajibiyeye xajiya faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi akulla caamin yaa rasuula allah ma sanad walbababa yaa rasuula allah ninkaasuna suraqatu bnu malik yuu ahaa ibnu jucshum radia allahu canhu fasakata waa aamusay xataa qaalaha halaaan ilaa saddex goor uu ka yidhi oo kaga celceliyey faqaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi low qultu nacam lawaajabat haddaan haa dhihi lahaa way waajibi lahayd walama statactum mana aydan karteen sanad walbaba inaad xajidaan ma aydaan kari karteen oo qof waliba sanad walbaba uu soo xajiyo ma aydaan kari karteen uma qaala markaasuu yihi daruunii maa taraktukum daruunii idaaya maa taraktukum intaan idin daayo waxay qodqodina isfaarfaarina su-aalka igu badinina su-aalka noocaas oo kale buu yuu nacbaa rasuulku sala allau alay slam kol hadduu yidhi xajka alla waa idinku waajibaya xajiya inuu markaas qofku si uu u kari karo uu u sameeya buu jeclaa kii sanad waliba soo xajiyi kara kii maxaa laba sanad wada soo xajiyi kara kii hal mar uun ku daysan kara ha iddaaya intaan idin daayo fa innamaa halaka man kaana qablakum waxay ku halaagsameen dadkii idinku horreeyey bikahrati su'aalihim su-aalkooda badnidiisii iyo waاkhtilaafihim iyo khilaafidoodii calaa anbiyaahim ambiyadooda ay khilaafi jireene taasay ku halaagsameen sidii qisadii baqarada banu israa'iil lagu sheegay oo kale fa idaa amartukum bishay markaan wax idin faro faatuu minhu ma statactum intaad kartaan kala imaada waidaa nahaytukum can shayin markaan wax idinka reebana fadacuuhu ka taga ka fogaada rawahu muslim wa canhu radia allahu canhu marka eh, mxuuha ah, waxa weeyaan sanad walbaba marka ma ay ahayn waa cumrigi waa hal mar weeyaan wacanhu radia allahu canhu qaala su-ila nabiyu sal ll alay slam nabigaa waxaa la su-aalay ay alcamalu afdal ayu lcamali afdal camalka keebaa ugu fadli badan qaala markaasuu yihi iimaanu wa rasuulih iimaan alle iyo rasuulkiisa la rumeeya ugu fadli badan qiila uma maada haddana keebaa ka haddana ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jihaad fii sabiili llahi baa haddana ku xiga qaala uma maada qiila uma maada haddana keebaa ku xigaa layidhi qaala xajun mabruur muttafaqun calayh xaj oo lagu baarinimo sameeyey oo yani wax macaasiya laga ilaaliyey oo khayr un lagu faray ee ugu ugu ku xiga yani saddexda saas u kala ratibay xadiidkana waa muttafaqun caleyh wuxuuna ku imaan doonaa mar labaad alf wamiatayn وخamsa وثamaaniin wاlmabruuru huwa aladii lam yurtakab lam yartakib saaxibuhu fiihi macصiya xajka mabruurkiihi waxaa weeyaan midka uuna qofkaasu wax macsiya aanu ku samaynin kaasaa la yidhaha macsiya iska ilaaliyey xadiid kalena waxayba ku soo aroortay in muxuu ahaaye acmaal kale oo khayriye ah in xajka dhexdiisa lagu sameeyo oo ay ka mid tahay iطcaamu طacaam wa canhu radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sal lla alay slam yaquul man xaja falam yarfud walam yafsuq kharaja ka ywma waladathu umuhu muttafaqu calayh qofkii rajacaka yowma waladatu ummuhu qofkii xajiya ee aan samaynin rafat rafatna kolkii xajka la joogo waxaa la yidhaahaa haweenka oo lagala sheekaysto waxyaalaha dhex mara ragga haweenka dhexmara waxay maalan ku misaaliyeen culamada salaf qaarkood in haweenaydiisu hadday la socoto uu ku yidhaaho markaan xajka dhammayno ayaan waxaasi waxaa samayn doonay yani marka in lalaba soo hadal qaado haddii si kale la isaga sheekaysanayo oo sheekadaas marka waxyaalahaas iyo soo dhex marayaan oo laakiin si fuxshiyo xun iyo aan looga sheekaysanaynin oo raggoon dhexdooda ay yihiin iyadu marka taasi kuma jirto marka laakiin sidau ibnu cabaas iyo keyrkeed ay ku fasireen waa waxaa weeyaan haweenka oo lagula hadlo waxaa eh, waxyaalahaas jinsigaa lagula hadlo weeyaan walam yafsuq aanan dembaabin oo wax macsiyo aan samaynin rajaca waa soo noqdaa xajkaasuu ka soo noqdaa ka yowma waladathu umuhu sidii maalintay hooyadii dhashay uu ahaa buu soo noqdaa muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal alcumratu ila alcumrati kafaaratu lima baynahuma wاlxaju اlmabruuru laysa lahu jazaءun ila aljanna muttafaqun calayh cumradu ilaa cumrada kale waxay kafaara gud u tahay wixii dembi ah wacanhu radia allahu canhu wacan caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuul allah nara aljihaada afdala alcamal u arkaynaa jihaadku inuu yahay camalka ka ugu fadli badan afalaa nujaahid ee miyaanan jihaadaynin markaa annaga haweenkaihi qaala markaasu wuxuu yidhi lakin أفضل الجiهاadi xaj mbrوur أw lakuna afdal jihaadi xajun mabruur waxaad leedihiin jihaadka ka u fadli badan oo waa xaj mabruur ah mise lakuna laakina laakin afdal jihaad jihaadka ka u fadli badani waa xaju mabruur rawahu lbukhaariy marka jihaad fii sabiil jihaad waxaan ujeedaa xajka waxa weeyaan jihaad fii sabiili اllahi wuu yahay gaar ahaan dadka ducafada ah ee haweenka iyo caruur haweenka iyo odayaasha iyo dadka naafaha iyo dadka jihaadkoodu waa xaji mabruur وعنها رضي الله عنها أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاal ma min yوم أكثر min أn يctiq الله فيhi cabda min الناr min yومi cرفة rawah mسلم ma jiro maalin oo ka badan inuu alla subxaanahu wa tacaala addoon uu ka xoreeyo naarta ka xoreeyo maalinta carafa maali maalmo badan ba alla subxaana wa marka uu xoreeyaa addoommo fara badan uu deeqdiisa iyo karamkiisa kaga xoreeyaa naarta ay waajibsadeen inay camalkoodii sayi ku waajibsadeen laakiin maalintaas sida uu dad u xoreeyo si wax ka badan si uu xoreeyaa ma jiro wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sal l slm qaal cمرة في رمضاana tacdilu xajaة أw xajaة maعي متfq عalيه cumra cumra la cumraysta ramadaan dhexdiisa la cumraystaayo waxay u dhigantaa xaj bay u dhigantaa mise wuxuu yihi xaj anila ila xajiyey yaa u dhigantaa muttafaqun calayh marka xajka inuu ka fadli badan yahay ramadaanka waxaan ujeedaa xajku inuu ka fadli badan yahay cumrada ayay arrintan u tusinaysaa laakiin xajka oo ramadaan dhexdiisa ihi ramadaan cumrada ramadaan dhexdiisa ihi ay xaj u dhiganto oo cumrooyinka intooda kale si ayna xajka gaari karayni muttafaqun calayh وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رsuuل الله إن فريضة الله على عباده في الحج adrakat abi shaykhan kabiira faradkii alleh addoomihiisa uu ku farad yeelay ee xajka ku saabsanayd baa aabbahay soo gaadhay isagoo oday da-weyn ah laa yahbutu cala araaxila aan hasha dusheeda ku sugnaan karaynin afa xuju canhu ema ka xajiyaa qaala nacam haa ka xaji muttafaqun caleyh marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan qofka daciifka ah isagu jismi ahaan xarakadii aan karaynin een cajiyi karaynin ama da ha ahaato sida islaantaasu ay sheegayso ama ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaaye jiro ha ahaatee waa laga xajiyayo xajku niyaabo waa aqbalaa hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba wacan laqiiط bni caamirin radia allahu canhu annahu ata nabiya sala allahu alayh waali slam nebigu u yimid faqaala markaasu ina abii shaykun kabiir aabbahay waa oday daaweynoo laa yastatiicu alxaja wala alcumrata wala adacna adacna yani alirtixaal geediga aan karaynin qaala xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji oo ka cumrayso rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiixu oo kamaa qaala xadiid saxiix weya saxaxahu fi saxiix jaamic sagiir marka xadiidkan kadu qiimo weyn buu leeyahay oo waxa weeye wuxuu tusinayaa inay cumradu waajib tahay aabbaha ka xaji oo ka cumraysa buu marka yacni waxa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala xajka wuu amray qur-aanka wuu ku amray cumradase wuxuu faray in la taam yeelo laakiin bilowgeeda ma aanu sheegin alla subxaanahu wa tacala wuxuu leey wa atimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumradaba taam yeela marka taas waxaa laga qaatay xajka kol iyo cumrada midkood walbaba kol haddii la bilaabo in la gooyo inayna bannaanayn laakiin xajka ibtidihiisu isagu waajib weeyaano waa kaan soo maray xadiidkii arrinta amraayey in allaha farada calaykum alxaja fa xujuu dhihi jiray cumradu marka iyadu ma waajibba mise waa sunna uun taasa marka masale khilaafiya ah raajixuna ay tahay inay waajib tahay adiladeediibuu kanu ka mid yahay amarkaa nebigu sal ly slam ninkii aabihii inuu ka xajiyo rabay uu amray inuu xaj iyo cumraba ka xajiyo uu ka sameeyo وعn sعب بن يزيد رضي الله عنه qاal xuja bي mعa رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم في xaجaة الوداع وأna بن سبع سنين rawaه البخاaري waxaa la ila xajiyey maca rasuuli الlahi صلl ly slm baa la ila xajiyo halkaygii ila xajisiiyeen aniga oo toddoba jir ah marka rawahu البخاaري marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan canuga yar ee isagu aan la istiqlaali karaynin acmaasha in la xajisiiyo oo gacanta la wado oo dawaafka iyo waxyaalahaas iyo lala calaykum asalaam waraxmat ullah la marsiiyo waa asaxaysaa xajkii waa u asaxayaayo xajku asixitaankiisa kuma xidhna qaangaarnimo kuma xidhna xataa hadduu yahay طifli yar uu yahay oo mumayis aanu ahayn kanu mumayis buu ahaayo waxbuu fahmayey waa ay bannaan tahay laakiin xajat lislaamkii faradka ah kaga dhici maayo hadhow haddii uu hadhow haddii uu uu qaan gaadho waa lagu leeyahay faradkii wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala اlه alay slam laqiya rakban birawxaa wuxuu la kulmay dad musaafiriin ah oo qabiilo khascam la dhihi jiray ah yuu meesha rawxa la yidhaaho kula kulmay dalabley meesha la yidhaah buu kula kulmay waxa dalab dalbaha leh ee cagaha kala jeeda leh hadduu wax lab yahayna arwax baa la yidhaha rajulun arwax wa jamalun arwax haddii uu eh, wax dhadig yahayna rawxaa baa la yidhaahaa sida geela oo kale kullu naaqatin rawxaa oo kale geelana soomaalidu waxay ugu heysaan dalba yaraley dadba animood oo ha lagu dilo marka geelu dal buu leeyahay meesha marka magaceedaas sidaas weeyaan macnaheedu faqaala markaasuu yihi man ilqowmu dadku yeeyihiin raggu yeeyihiin qaaluu lmuslimuun muslimiin baan nahay qaaluu man anta adigu yaatay qaala rasuulu llah farafacat imra'atun sabiyan haweeney baa canug kor u qaaday oo faqaalat alihaada xajun kari xaj ma leeyahay kan xaj ma ka asaxayaa qaala nacam walaki ajrun haayo adiguna ajri baad leedahay adiga xaj siiyey waan soo marray xadiidkan oo rawahu muslim mar hore aan soo marray oo boqol iyo toddobaatan iyo sagaal baan kusoo marray xaggii tacaawunka isagoo ka hadlaaya oo usoo deliishanaya wacan can anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam xaja calىa raxlin wa kanat zaamilatahu rawahu lbukhaariy wuxuu ku xajiyey nabigu sala اllau alay slam koora dushi yuu ku xajiyay awrka koora dhabarka ka saaran oo aan dushi waxba aan ka dadnayn oo aan ahayn waxyaalaha ay dadka madaxda iyo maalqabeenka iyo ay caado u lahay inay ku xajiyaan oo la qurqurxiyey oo la shaaximay oo muxuu ahay awrka dushiisa qubad loogu sameeyey loogu xidhay iyo aan ahayn hore e, dusha iska bannaan ah ayuu ku xajiyey wa kaanat waxayna ahayd hashiisaas uu fuushan yahay zaamilatahu midda sahaydiisa sidda ayayna ahayd oo ma aanu lahayn mid awr gaar ahoo cuntada iyo biyihii iyo u siday iyo alaabtii iyo gogashi iyo u wada iyo mid gaadida uu yahay isaga muxuaha uu koro ma aanu kala ahayn halkaa awr keliya wuxuu ku xajiyey rawahu الbukhaariy وعn أنس رضي الله عنهma عن بن عabاس رضي الله عنهما qaala kanت cukاad ومijنة وذulmajاaز aswaaqan fi ljaahiliya meelahaas xukaad iyo mijana iyo dilmajaaz layidhaha waxay ahaan jireen saylado jaahiligii laysugu yimaado yay ahaan jireen ilal aana xabashida iyo oromada iyo waxay yaqaanaan caado caadadii carabta iyo kale u ego waxay yaqaanaan in usbuuciiba maalin la ysugu tago meel meel gegi aho bannaan ah ama matuulo yar baa gobollada iyo laysaga imaanayaao badeecadihii iyo halkaa laysugu imaanaya lagu kala iibsanayaa haddana laga kala tegaya haddana meel kale sidaas yaqaanaan marka carabtu waxay lahaayeen meelo sidaasu ay isugu yimaadaan oo goboladoodii intay ka yimaadaan ay wax ku kala beddeshaan oo hadda haddana yani nadawaad muxuu ahay haqaafiya oo adabiyan ahaan jirtay oo kuwa shucaradooda iyo gabaygooda ay ku tiriyaan oo khudabadooda ku khudbeeyaan oo ay ahaan jirtay oo midiiba bil iyo la joogo fata'ahamuu waxay dembi uga baqeen an yatajiruu fi lmawaasim moosim xajka inay tijaaraystaan awal hore marka kolkay soo xajiyayaan meelaha marka waxaa weeyaan ku dhadhow makaa meelahaasu ku dhadhow oo daa'if agteeda weeyaan cukaaddaas wey meel sidaasoo marka waxay lahaayeen ay kolkay soo socdaan iyo kolkay sii socdaan iyo ay ku dahaan oo ay ku nastaanoo ay wax ku kala iibsadaan oo ku ganacsadaan marka saxaabadii ridwaan ullahi calayhim arrinkaasu arrin jaahiliya inuu ahaa oo xajka dhexdiisa lagu ganacsan jiray oo islaamnada aanu ku bannaanayn inay tahay bay ka baqeen markaasay weydiiyeen fa nasalad markaasay soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum laysa calaykum dushiinna maaha junaaxun dembi an tabtaguu inaad dalabtaan fadlan risqi oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa aad ka dalabtaan oo tijaarisataan oo ganacsataan fii mawaasimi alxaji fii mawaasimi alxaji fii mawaasim alxajidaas marka qiraa'ada kuma jirto ee ah sabciyada kuma jirtee laakiin xadiidka naskiisa sidaa weli wuxuu leeya waa qira'at ibni cabbaas waana qira'ata shaadada ah ayay ka mid tahay marka xadiis ahaan qirada shaadada kol hadduu sanadkeedu saxiix yahay xadiis ahaan bay noqonaysaa xukmulxadiid bay qaadanaysaa may aan ma qaadanayso rawahu lbukhaariy marka kolkii la xajihayo in badeecad la soo qaato ama qofku intuu lacag soo qaato halkan aad badeecad ka iibsatid oo kolkaad noqonayso aada la tagtid ganacsi aada la tagtid inuu ku talagalo waxba dhibaato mayle kitaab aljihaad qaala allahu tacaala وqاtilو المشhrikiina kaafaة kama yuqaatiluunakum kaafa wاclamuu an اllaha mع اlmuttaqiin la dagaalama gaalada la dagaalama dhammaanteed say dhammaantood idinla dagaalamayaan kulligood waa idinla dagaalamayaanoo col bay idin yihiine idinkuna cod u noqdo oo la dagaalama oo ha kala reebina wa qaala tacaalى kutiba calaykum اlqitaalu wahuwa kurhun lakum waxaa laydinku waajibiyey dagaal baa laydinku waajibiyey wa huwa isaguna dagaalkaasuna kurhun lakum makruuhun lakum mid aad necab tihiin oo abiici ahaan aad u necab tihiin isagoo ah wa casaa an takrahuu shay-an inaad wax necbaysataan baa suurowda wa huwa khayru lakum isna uu khayr idin yahay taasaa suurowda waxaad necbaysanaysaan inuu khayr ku jira idin kale idinkuma idin ogidin kanna khayr baa marka ku jira wa casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum inaad wax jeclaysataan oo sharna uu idin yahay baa suurowda wallaahu yaclamu anlaa wax og waantum laa taclamuun idinku sama ogidin allaa maslaxadiinna iyo dantiinna iyo khayrkiinna og allaa marka waxay keentay xikmadiisu uu og yahay inuu ogaaday inay maslaxa uu dagaalku idin yahay inkasta naftiinnu ay karhanayso oo dhibaato uu leeyahay markaas allaa maslaxadiinna idiin og ee dagaalama maslaxa arrinta idinku jirtay wa qaala tacaala infiruu khifaafan wa hiqaala infiruu gurmada khifaafan idinkoo fudfududiyo wahiqaalan idinkoo culculusba wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah ku dagaalama maalkiina iyo naftiinnaba ugu dagaalama dar alla ugu dagaalamoo dagaalka geliya nafiir caam ah baa layidhaha kaasoo kale oo kolkuu eh, imaamka muslimiinta uu ku baaqo hala soo baxo uu yidhaaho eh, eh, muxua nido caam ah uu bixiyo waa in salka laga soo ruqo weeyaan hadday gaaladu soo galaan beled islaamiga ay qabsadaanna waa in muslimiinta oo dhan waajib waxaa ku ah inay ka hor oo qofba meeshiisa uu kasoo guntado dadka fudfudud iyo dadka culculus dhowr siyoodba waa ku dhici kartaa colayska iyo fudiidka la sheegayo oo khifaafan idinkoo fudfuday idinkoo dhalinyara wataqaalan idinkoo culculus aan idinkoo da-weyn idinkoo fayow iyo idinka oo jiran idinka oo nashaad leh iyo idinkoo nashaad lahayn idinkoo wakti xun ku jira iyo idinkoo waqti fiican ku jira intaba marka waa noqonaysa seekaasoo ad ku jirtaa magaalada dagaalkeeda hadaynina wa qaala tacaala in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum alla muslimiinta wuxuu ka iibsaday naftooda mu'miniinta ka iibsaday wa amwaalahum xoolahoodiina waa ka iibsaday wuxuuna kaga iibsaday bianna lahum aljanna inay janno idiigu leeyihiin jannadaasaa marka uga ajri uga khayr badan naftoodii iyo maalkoodiiba oo uu ka siistay yuqaatilu say marka janno kaga iibsanayaan yuqaatiluuna waa inay dagaalamaan fii sabiili illah fayaqtuluuna ay mxua wax dilaan wayaqtuluuna lana dilo saasay janno marka ku gelayaan alle kaga iibsadeen wacdan calayhi ballanqaad oo alla dushiisa oo isa saaray xaqan oo xaq ah oo la oofinaayo fi اtawraati walinjiili waalqur'aan saddexdaa kitaabba uu ku ballanqaaday waman awfaa bicahdihi min allah yaa ka oofin badan ballanqaadkiisa alle yani ma jiro alle wax ballantiisa ka oofin badan allaana arrintaa ku ballanqaado uu oofinaya fastabshiruu ku bishaaraysta bibeycikum aladii baayactum bih iibkiinna iyo ganacsigiina aada alle la gasheen ku mxuu ahay ku farxa oo ku bishaaraysta wadalika huwa alfawz alcadiim kaasaana liibaan weyn ah liibaan weyn ah qofkii inta u dagaalamo maalkiisiiyo naftiisiiba dagaalka geliyo kolkaa muxuuha naftiisiina halis geliya maalkiisiina halis geliya waxaa laga yaabaa dadku inay khasaaro inay yahay u arkaayaan oo waxay maahmaha u leeyihiin dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho allana subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa liibaan weyn in weeyan arrintaasu naftu had iyo goor waa dhimanaysaa laakiin sharaf aakhiriyo sharaf adduunyo ayuu jihaadkii isaguna u keenayaa dulli oo lagu noolaadi iyo sharaf lagu dhinto sharaf lagu dhintaa ka fiican wa qaala tacaala laa yastawi اlqaaciduun ma sinna kuwa fadhiya oo min almu'miniina mu'miniinta ah غayru uli darari kuwa dhibaatadu haysata aan ahayn kuwa indhahala iyo wixii lamida aan ahayn wاlmujaahiduuna fii sabiili الlah iyo kuwa jidka alla ku dagaalama biamwaalihim وanfusihim xoolihiiyo maalkoodaba ugu dagaalama kuwaas labadaas nooma sinna saasna macnaheeda waxaa weeyaan kuwa qaacidiinta a laakiin awlidararka a iyagu oo laakiin niyo haya oo haddii ay dhibaatadaasu ayna haysanin dagaalka geli lahaa oo la niyadooda og yahay ajrigooda waxba kama yaraanayo kuwa mujaahidiinta ay lamid yihiin ah. <clears throat> fadl allahu mujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja alla wuxuu ka fadilay kuwa jihaada oo maalkooda iyo naftoodaba jihaadka geliya yuu ka fadilay calى alqaacidiina kuwa fadhiya jihaadka ka fadhiista darajatan darajo weyn buu ka fadilay wa kullan mid walbaba oo qaacidiinta iyo iyo mujaahidiinta aba wacada allahu اlxusnaa alla wuxuu u ballan qaaday midii quruxda badnayd wanaagga badnayd marka midaad wanaagga badnayd laga sheegaya jannada waad noqon karaysaa xaaladii wanaagga badnayd oo ah ajri iyo sawaab ah ama guul iyo muxuu ahaayey cizi ah intaba waa noqon karaysaa marka alle subxaanaه watacaala shay wanaagsan oo aad u wanaagsan buu u ballan qaaday iyo mujaahidiinta aba wacada allahu اlxusnaa alla wuxuu u ballan qaaday midii quruxda badnayd wanaagga badnayd marka midda wanaagga badnayna la sheegaya jannada waa noqon karaysaa xaaladii wanaagga badnayd oo ah eh, ajri iyo sawaab ah ama guul iyo eh, muxuu ahaayey cizi ah intaba waa noqon karaysaa marka alla subxaanaه wa tacaala shay wanaagsan oo aad u wanaagsan buu u ballan qaaday wafadl allahu lmujaahidiin kolba dadku hadday muslimiin ay yihiin khayr bay kolley ba leeyihin waa laga kala khayr baday wafadl allahu lmujaahidiina calى alqaacidiina ajran caظiima alla wuxuu ka fadilay kuwa jihaada kuwa fadhiya ee jihaadka aan gelin buu wuxuu ka fadilay oo dheereysiyey ajri weyn darajaatin minhu wamagfiratan waraxma darajooyin xaggiisa ka yimid iyo dembi dhaaf iyo raxmad wa kaana allahu gafuuran raxiima allana wuxuu yahay dembi dhaaf badan oo naxariis badan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaara ma idin tusiyaa dadkiina mu'miniintaho ganacsi ma idin tusiyaa tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab xanuun kulil idinka badbaadinaysa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi waxaad rumaynaysaan ganacsiga haddaad rabtaan alle iyo rasuulkiisa aad rumaynaysaan watujaahiduuna waana jihaadaysa oo dagaalamaysaan fii sabiili اllahi jidka allaad ku dagaalamaysaan biiczaazi diin illahi wa kalimati kalimat illahi baad u dagaalamaysaan biamwaalikum waanfusikum naftiina iyo maalkiina baad ugu dagaalamaysaan oo u gelinaysaan dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun kaasaa idiin fiican hadaad garanaysaan imise alle ku celcelinaya muxuu ahay arrinta jihaadka ah khayrka iyo wanaagga ay leedahay oo haddana cilmigiisa weliba uu arrintaasna uu ku khatimaya in kuntum taclamuuna bi haddaad garanaysaa alla marka isagu waa garanaya yakfir lakum dunuubakum wuxuu faa'iidadii marka ka dhalanaysa jihaadku alla tirtiranaya marka wuxuu leeyay yakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinuu idin dhaafayaa wayudkilkum wuxuuna idin gelinayaa jannaatin beeru idin dhex tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayso geedaheeda iyo guryaheeda iyo hoosteeda ay qulqulayso alanhaaru wabiyaal wabiyaal kale gagadisan oo kuwa noocyaha yihiin iyo sharaabkoodu siduu yahayna oo alla subxaanahu wa tacaala suuratu moxamed uu ku sheegay مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهاar من mاء غyر آsن وأنهاar من لبن لم يتغير طعمه وأنهاar من خمر لذة للشhاaربين وأنهاar من cسل مصفى afartaa webi buu ka sheegay alla subxaana wa webiyaalka jannada webiyaal caano ah webiyo macaan oo aan ajoobaynin ah waa muxuu ahaa malag malab ah oo aan xanji iyo waxba toona aan lahayn kuwo khamre macaan oo cad oo khamrada adduunyada aan ahayn ah oon lagu sarraamaynin oon dhadhan xunayn oo ur aan lahayn webiyaalkaasa hoosteeda qulqulaaya wamasaakina طayibatan fii jannaati cadn iyo guryo wanaagsan oo dahab iyo fida ka kooban dhoobadeeda iyo waxaasina ay yihiin misk iyo zacfaraan ay yihiin dhagxanteeda iyo jaygeeduna lu-lu yahay guryo sidaasa fii jannaati cadnin beere lagu nagaado oon laga guuraynin oon laga dhimanaynin oon dhammaanaynin ku dhex yaalla dalika alfawz alcadiim kaasaa liibaanti weynayda wa uqraa tuxibuunaha xaggaasu marka xagga aakharu ahaa faa'iidadu jihaadku ku leeyahay wأkraa تحبونها mid kale oo jeceshihiinna iyaduna way idinku jirtaa oo naftiina ay jeceshahay لأnno bani aadamku wuxuu jecel yahay nafciga caajibkaa buu jecel yahay marka nafciga caajibkaad jeceshihiinna jihaadkii waa idinku jira ee maaha midka aakhire ee dambe on keliya inay faa'iidadiisu ay ku kooban tahay waana maxay tahay taasu nasru min allahi wa fatxun qariib waa guul alle iyo fatxi dhow guul dhow oo midda adduunkaana waa ku leedihiin wabashir اlmu'miniin mu'miniinta u bishaaray mu'miniinta u bishaaray marka waxa loogu bishaaraynayana waa la ibhaamiyey oo lama sheegin inuu wax kasta oo khayraba uu noqdo wاlآaayaatu fi lbaabi kahiiraة mashhuura wama alaxaadiidu fi fadli اjihaadi faaktaru min an tuxsar waa ka fara badan tahay in la koobi karo famin dalik waxaa ka mid a axaadiidtaas faraha badan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala su-ila rasuulu llahi sala allahu alيyh wali waslm ayu lacmaali afdal camalada ka ugu fadli badan baa la su-aalay qaala iimaanu billahi warasuulih qiila uma maada qaala aljihaadu fii sabiili اllah qiila uma maada qaala xaju mabruur muttafaqu calayh waqad sabaqa qariiba bardhow buu inoo soo hormaray oo kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex kusoo hormaray wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ayu lcamali axabu ila allah camalka keebaa alla ugu jecel yahay qaala markaasu wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda loo tukado qultu uma ayun haddana kee kale qaala biru lwaalidayn qultu uma ayun qaala aljihaadu fii sabiili اllah muttafaqun calayhi isagana waa noo soo hormaray laba meeloo hore uu ku soo hormaray kun iyo toddobaatan iyo afar iyo saddex boqol iyo toban laba وعn أbي dri رضي الله عnه qala qلtu ya rasuula الlah أy الcmل أfضل qala الإimaan bالlah والجihaad fي sabiilih labada waa isku daray متafq عalayh isaguna marka boqol iyo toban iyo toddobana uu kusoo hormaray kun iyo saddex boqol iyo konton iyo sagaalna waa ku imaan doona u fiirsada marka su-aalaha waa kan hadda ka hor baraarujinayna aan lahayn su-aalaha saxaabada ridwaan ullahi calayhim nooca ay yihiin rasuulka alle sala allahu alayh wasalam ay su-aalayaan u fiirsana waxay su-aalayaan wax ay ku camal falaan oo janno ay ku galaan iyo bay su-aalayaan wa can anas radi allahu canhu ana rasuula اllah sal ly slm qaal lagadwatn fii sabiili اllahi aw rawxa khayru min addunya wma fiiha muttafaqu caleyh qadwa waxaa la yidhaahaa socodka gelinka hore la socdo qadwa la yidhaahaa rawxana waxaa weeyaan waa rawaax baa laga keenay oo waa midda la socdo iyaduna gelinka dambe socodka abaa ah la yidhaahaa marka qadwa iyo rawxa mid waliba waxay faa'iideynaysaa mara masdaru mara la yidhaaha calaa wasni facla waxay ku yimaadaa hal mar bay marka noqonaysaa haddii kale quduwi iyo rawaax ayuu noqon lahaa sida alle uu yidhi quduwahaa shahrun wa rawaaxuhaa shahr marka hal mar oo hal mar oo aroor la socday oo jihaad fii sabiilillaahi lagu jiray iyo hal mar oo caraabo ahoo jihaad fii sabiili lagu caraabayba adduunya iyo waxa adduunyada dhexdeed oo dhan ka fiican muttafaqun calayh adduunyada marka kolka aakhira loo fiiriyo saasay u qiimo yar tahay hal muxuuha hadda ka horna waxyaala noocaas oo kale aan soo marray oo labada ragcadood ee muxuahay subaxa sunnihiisa adduunyada oo dhan ka fiican iyo adduunyada o dhan baan ka jecelahay noocaas oo kale aan soo marray marka alla subxaanahu wa tacaala markuu wax ammaanayo wuxuu ammaanaa jannada iyo aakhira iyo muxuu ahay acmaasha saalixada iyo ammaana وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاala أtىa رaجuل رasuul الlahi صلى اه علي sلم baa rasuulka all yimid faqاal أyu الناasi أفضل dadka kee u fadli kara qof kee dadka u fadli badan kaasuna marka wuxuu u su-aalayaa inuu qofkan ugu fadli badan dadka ee wuxuu ku mutay inuu isla sameeyo oo uu noqdo qaala markaasu wuxuu yidhi mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi fii sabiili اllah qof mu'minahoo naftiisa iyo maalkiisaba jihaad fii sabiili اllahi uu gala qaala uma man haddana kee qaala mu'minun fii shicbi min ashicaab yacbud اllaha wayadacu nnaasa min sharih qof mu'minahoo gol gollaha ka mid ahoo buuraha dhexdooda dego oo rabbigii halkaa ku caabudo oo sharkiisa dadka kale fogaado oo kala dhexbaxa muttafaqun calayh kaasuna waqtigiisu waa kaan soo marray inuu yahay waqt اlfitan wa tagayuri axwaali الzaman wa fasaadi اlcaalam taasuna marka waxaa xadiidkana waxaan soo marray muttafaq caleyh weeyaane shan boqol iyo sagaashan iyo sideed baan kusoo marray وعn سهل بن سعد رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal رibaaطu yوم في سبيل الlahi خayr min الدuنيا وma فيha maalin keliya heegan ahaanshaheed dagaal heegan loo ahaado oo meelaha gaaladu inay ka soo gasho ee huquurtii iyo mataaraadka iyo muxuu ahaaye raadaarka iyo meelayoogaa la joogo oo dagaal diyaar loo yahay yaa ka fiican adduunyada iyo waxaa dusheeda aba wa mawdicu sawti axadikum min aljanna midkiisa abuugiisa qadarkiisa oo jannada dhulkeeda abaa khayru min addunyaa wamaa fiiha wamaa calayha warawxatu yaruuxuha alcabdu caraabaha uu adoonku uu carraabo oo fii sabiili illahi ku caraabo oo marka ama u sii socdo ama ku jiraba fii sabiili اllahi tacaala aw alqadwatu ama ka lahaada khayru min addunyaa wamaa fiiha wamaa calayha mutafaqu calayh wacan salmaana radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul ribaatu yowmin walayla khayru min siyaami shahri wa qiyaamih maalin heegan ahaanshaheeda jihaad fii sabiililah heegan loo ahaado ayaa ka khayr badan bidhan soonkeed iyo tukashadeed bishaas ama ramadaan ha ahaato ama ayna ahaan in xaramka ahaato meesha lagu tukana ama meel kale ha ahaato jihaad fii sabiili اllah oo hal maalin ah hal maalin iyo habeen ah yaa bil dhan oo la tukanayay oo la cibaadaysanaya oo la soomanaa ka ajri badan wa in maata fiihi hadduu ku dhex dhinto ribaadkaana walow aan lagu bedelinoo caado isaga dhinto oo laakiin meeshii qaacidadiisii uu joogay ee saldhigiisii uu heeganka ku ahaa uu ku dhinto jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmal camalkiisii yowmiga ahaa uu samayn jiray hadduu qur'aan aqris lahaa hadduu soon lahaa hadduu muxuu ahaa lahaa salaad iyo salaatuleyl iyo taraawiix iyo muxuu ahaye duxa iyo waardiye uu qaban jiray wixii camal ahay uu samayn jirayna waa loo socodsiinayaa kama go-aayo wa ujriya calayhi risquhu risqigiisiina kama go-ayo sidiiba uu samada uga soo degaya wa amina alfataan fitneeyahana ka aamin noqdaa fitaanka la sheegayana marka waxaa weeyaan waa malaa'igta qabriga ku su-aalaysa oo cadaab اlqabri iyo waxyaalahaas iyo waa ka nabadgelaya wax dhibaata ma arkaayo rawaahu muslim ilan isaga imtixaan hore usoo maray imtixaan hore usoo maray oo dagaalkaa u birdhigay ee dar alla uu u galay ee naftiisii u biimeeyey yaa ku filan in la ogaado qofkaasi qof mu'mina inuu yahay marka in la waraysto oo la imtixaanaba kaasu marka uma baahna wa can fadaalata bni cubaydi radi allahu canhu ana rasuula la sl qaal kullu mu'minin yukhtamu calaa camalih qof kasta oo mu'mina kullu mayit qof kastaoo dhintaba yukhtamu calaa camalihi camalkiisa waa la shaabadeeyaa waa la xidhaa oo waa la joojiyaa ila almuraabita fii sabiili illah ilaa qofka muraabit fii sabiili illah a mooyaan ee ribaadka ku dhex dhinta fa inahu yunamaa lahu camaluhu ilaa yowmi alqiyaama camalkiisiibaa loo tarminayaa oo loo badbadinayaa ilaa qiyaamaha wa yu'ammanu min fitnati اlqabr qabriga imtixaankiisii iyo cadaabkiisii iyo daqbadiisiina waa laga aamin gelinayaa rawahu abu daawuuda wالtirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheego xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiixi اljaamic الصaغيir ayb marka xadiidkan waxaa weeyaan xasanu lidatihi صaxiixu ligayrihi وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول رباط يوم في سبيل الlahi خyر من ألف يوم فيma siwاه min المناaزل heegan ahaansho maalin dar alle heegan loo ahaado jihaadka loo tooghayo ayaa ka fiican kun maalmood oo waxyaalo kale lagu jiro aan jihaadka fi sabiilah aan ahayn rawahu التirmidي وqala xadيث عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qala رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم tadamana allahu alla wuxuu u damiintay u damaano qaaday uu kafaalo qaaday liman kharaja fii sabiilihi qofkii jidkiisa ku baxa yani jihaad fii sabiilihi ku baxa laa yukhrijuhu aanu bixinaynin ilaa ilaa jihaadun fii sabiilih yani alla ale subxaanahu wa tacaala jihaad jidkayga uu ku jihaadama wax kale aanu bixinaynin kaasoo kale marka waxaa lagu magacaabaa xagga naxwaha waxaa lagu magacaabaa istikdaam baa la yidhaahayoo cibaarada oo la noocnooceeyo oo kol khitaab laga dhigo kol takalum laga dhigo kol qayba laga dhigo tadamana allahu baa la yidhi iyo horta hore yidhi ma aanu dhihin tadamantu markaas ugu hor dambana fii sabiili wa iimaanun bi iyo rumayn i rumaynayiyo wa tasdiiqun birusuli rusushayda oo warrankai ay warrantay oo rumaynayo fa huwa daaminun calaya kii dushayda damaanaqaad kule weeye damaanaqaad iga haysta an udkilahu ljanna inaan janno geliyo aw arjicahu ama aan soo celiyo ilaa manzilihi aladii kharaja minhu gurigiisa uu ka baxay an ku soo celiyo bimaa naala maca maa naal wixi uu gaadhay ee holay ee helay maciisa aan la soo celiyo oo min ajrin aw haniima ama ajar aw haniima isagu oo faa'iiday oo ama ajar wata ama haniimo wata inaan soo celiyo iyo inaan oogsado oo janno aan geliyo marka waaxidaan xusnayayn ama aakharu liibaanay ama adduun buu liibaabay qof jihaad fii sabiili llaahi aaday oo niyana ay ka tahay oo niyadiisu saadiqa ay tahay kol laba khasaara ma leh wاladii nafsi muxamadin biyadih maa min kalmin dhaawac ma jiro yuklamu oo la dhaawacayo o la nabaraynayo fii sabiili اllahi lagu dhaawacayo qofka oo nabar kusoo gaadhayo ilaa jaءa ywma alqiyaama maalinta qiyaamuhu yimaadaa ka hay-atihi xaaladiisii isagoo a yooma kulim maalintii la dhaawacay maalintu nabarkaasu ku dhacay siduu ahaa isagoo abuu imanaya oo dhiiggii sidii uga daayo lownuhu lownu damin dhiiggiisu midabkiisu waa midab dhiig nabarkaa midabkiisu dhiiggiisu waa midab dhiig midabkiisu waa midab dhiig wariixuhu riixu miskin caraftiisuna waa caraf miski waa carfaysaa waa udgoon yahay wاladii nafsu muxamadi biyadih lowlaa an ashuqa cala اlmuslimiin haddii ayna jiri lahayn inaan muslimiinta dhibo oo dhibka aan uga baqaayo maa qacadtu ma aanan fadhiyeen khilaafa sariyatin yani bacda sariyatin guuto dabadeed taqzuu fii sabiili اllahi abadan oo jihaad fii sabiili illahi u baxaysa oo duulaysa ma aanan ka hadheen oo ma aanan fadhiisteen waa raaci lahaa mid ka soo baxaysaba walaakin laa ajidu sacatan ma helaayo odantinimo ma helaayo fa axmilahum oo aan qaado oon gaadiid iyo sahay u wada helo walaa yajiduuna sacatan iyaguna wax hanti iyo hodantinima ma helayaan wayashuqu calayhim waxaana dhibayaa an yatakhallafu canii inay iga hadhaan rasuulkoodii sala allau alayh waliy slam oo baxayna inay ka hadhaan dhib bay ku noqonaysaa iyagiina waxay ku baxaan ma helaayaan isagiina kulligood uma wada helayo gaadidiisa ayuu uma wada helayo markaasuu marka ku xaq dhowrayaayo intay qalbi jabi lahaayeen buu wuxuu jeclaa oo jihaadka fii sabiili illaahi ah uu ka hadhiya waladii nafsu muxamedin biyadih lawadibtu waxaan jeclaan lahaa aan jeclaystay an aqzuwa fii sabiili llahi inaan jihaad fii sabiili llahi ku duulo fa uqtala oo laydila uma aqzuwa aan duulo fauqtala oo laydila uma fa uqtal saddex goor rawaahu muslim wa rawa albukhaariyu bacdah waalkalmu ljarxu dhaawaca kalmi la yidhaaho ayb kalama yaklimu yani idaa jaraxahu kaasaa kaasaa la yidhaha marka kalmi la yidhaahayo siduu nin shaacire wuxuu leeyahay jiraaxaatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu ma jaraxa lisaanu kaas waxaa weeye carabka iyo iyo birtu labaduba dhaawac bay leeyihiin waxbay dadka ugeysaa labadoodana waxaa daran kaasaa daran buu ka wada wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slam maa min makluumin ma jiro kula dhaawaco oo yuklamu fii sabiili اllah jihaad fii sabiili اllahi lagu dhaawacayo ilaa jaءa ywma alqiyaama maalinta qiyaamuhu yimaadaa wa kalmuhu yarmaa isaga oo nabarkiisuna uu dhiigayo dhiigi ka qulqulayo allownu lownu damin midabku waa midab dhiig wariixu riixu miskin caraftuna waa caraf miski muttafaqun caleyh kii horu marka isaguna la mid yahay oo xadiidkii dheeraa hadda kan ka horreeyey yuu intaa qaybtaa kagala mid yahay wacan mucaadin radia allahu canhu can الnabiy sala اlه alay slm qaal man qaatala fii sabiili اllahi min rajuli muslim qofka kii dagaalama fii sabiili اllahi ku dagaalama oo nin muslima ah fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed hal labada labada lismadood kol hakala lisay ama ilmuhu oo jaqay haddar ay ka xigsanayso inta u dhaxaysa baa kuwaaq la yidhaahaaye wajabat lahu ljanna jannaa u waajibtay waman jurixa qofka la dhaawaxo jurxan fii sabiili اllah ow nukiba nakbatan ama wuxuu leeyahay lagu asiibo musiibo ay uu ku dhacdo nooc ay tahayba musiibo oo xagga masaa'ibta adduunyaha ay ku dhacdo walow yaanu dagaalka kuba dhaawacmine dagaalkiisa oo ku jira musiibo kale ay ku dhacdo fainahu fa innahaa tajii'u way imaanaysaa yowma alqiyaama ka aqsari maa kaanad mar siday ahayd markay ugu dhiig badnayd ayay imaanaysaa aqsar yacni akarihaa daman ee laga wado lownuha zacfaraanu midabkeedu waa zacfaraan warixuha almisku carafteeduna waa caraf miski hadda ka hor waxaan soo maray laba xadiid oo hore inuu dhahayay midabku waa midab dhiig kanna waaba ka sii fiicneeyey oo midabka kolay ku tahay midab dhiig oo xaqiiqiya ah uma ekee midabka zacfaraanka uu egyahay marka leanno dhiiggu shay waxa weeye mandarkiisa la necab yahay oo wuxuu ku yimaadaay dhibaato ay tahay oo eh, raaixidiisi iyo mandarkiisaba waa la necab yahay marka kii hore marka uu lahaa lownuhu lownu dam marka yani xagga xumrada buu ka wadaa laakiin markii loo sii fiirsado ba waxaa la ogaanayaa midabkiisu inuu midab zacfaraan uu yahay rawaahu abu dawuud wtirmidiy waqala xadiiثu xasanu صaxiix wahuwa kama qaala tirmidiyu raximah اllahu tacaala falxadiiثu صaxiix saxaxahu sheikhu اlalbani fi saxi اljamic الصغيr wa mishkaat اlmasaabix xadiidka waxaa kaloo wariyey axmed iyo nasaa-i baa iyaguna wariyey وعn abi hurayrata radي allahu canhu qaal mara rajulu min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wali wslam nin asxaabtii nebiga ka mida salى اllahu عalيه wali slm radi allahu canhum yaa wuxuu soo maray bishicbin gol buu soo maray fiihi cuyayna tasiiru cayn weeyaan min maa-in cadba oo biyo macaan ah il oo il yar oo biyo macaanihi ay ku taallo oo durdur ah buu soo maray faacjabathu way isjeclaysiisay oo way la fiicnaato meeshanteedu meel degmo ku fiican weeyaan oo waa meel buura dhexdooda oo dadka ka fog ood ku cibaadaysanayso waana meel muxuaha maciishadaada ad ka kasban karayso oo cishantada aada wax ku beeran karaysaayoo aad ka cunaysaa markaas meeshana allh cibaadaiyo degma u suubataa fa qaala markaasuu yidhi low ictazaltu nnaasa bal haddaan dadka ka dhex baxo fa aqamtu fii hada shicb oo aan ku nagaado eh, goshantada biyihii iyo baadkii iskale walan afcala mana yeelayo xataa asta'dina rasuula اllahi salى اllahu alيه wali slm rasuulka alla aan weydiiyo fadakara dalika lirasuuli اllahi sala اlه alay slam rasuulka alluu arrintaa u sheegay faqaala markaasu wuxuu yihi laa tafcal ha yeelin faina muqaama axadikum fii sabiili اllah joogidda midkiin jihaad fii sabiili اllah uu dhex joogo oo jihaadkii ma yani hataa aanu kuba jirin yo afdalu ka fadli badan min salaatihi fii beytihi sabciina caama salaadiisa uu gurigiisa ku tukado toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood qofka noolaada ee ummadantada ka mida waxaa lagu tirinayaa inuu qof da'wan yahay marka toddobaatan sannadood oo wada camal xidhiidho oo salaad ah hal maalin oo uu dhex joogay muxuu ahay saldhiggii jihaadka loogu tababaranayay loogu tabaabushaysanayay ayaa ka ajri badan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wayudkilakum اljanna oo miyaydaan jeclayn inuu alla idin dembi dhaafo uu jannada idin geliyo soo waxaad cibaadada iyo waxaasi la od leedahay halkan kada aan ku cibaadaysto soo janno iyo ma doonaysid uun dembi dhaaf uqzuu fii sabiili اllah duula jihaad fii sabiili اllahi ku duula man qaatala fii sabiili اllahi fuwaaqa naaqa qofkii jihaad fii sabiili اllahi ku duula hal xiskinteed wajabat lahu ljanna janna u waajibtay rawaahu التirmidي وqاla xadiiث xasn waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir وغayره wاlfuwaaqu maa bayna alxalbatayn labada lismadood inta u dhaxaysa weeyaan وcanhu radي allahu canhu qaala qiila ya rasuula allah maa yacdilu اljihaada fii sabiili اllah maxaa u dhigma jihaad fii sabiili اllah qaala laa tastatiicuunahu ma karaysaan riwaaya soo socotaana waxay dhihi doontaa laa ajidhu ma helayo wuxuu dhigma yani wuxuu dhigmood karaysaan weeyaan faacaada calayhi maratayn aw halaatan wuxuu ku soo celiyey laba goor mise saddex goor buu ku soo celiyey oo kullu dalika yaquulu laa tastatiicuunahu mid walba buu u dhahay ma karaysaan uma qaala markaasu wuxuu yidhi mahalu lmujaahidi fii sabiili اllah wuxuu la mid yahay qofka mujaahidka fii sabiili llah ku jihaadaya ka mahali الصaa'imi alqaa'imi alqaaniti biaayaati اllah laa yafturu min salaatin walaa siyaamin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili اllah qofka mujaahid fii sabiili llahi wuxuu la mid yahay qof sooman oo taagan salaad u taagan yani oo cibaadaysanaya alqaanit yani ku cibaadaysanaya biaayaati illahi aayadaha alle qur'aanka ku cibaadaysanaya oo xafid lqur'aan oo ku tukanaya laa yafturu aan ka go-aynin oon ka daalaynin min salaatin walaa siyaam marna dhulka dhinaca aan dhigaynin aan afka isku qabanaynin aan salaad ka baxaynin aan wax dhadhaminaynin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illah qofka mujaahidka intuu ka soo noqdo in kastaba ha meeshaa ku maqnaaday marka qofkii inta uu mujaahidkaasu jihaadka ku maqan yahay oo dhan isaguna sidaa ku jira kaas un baa u dhigmi karaa dee kaana intaan ayaa kari kara متfq عalayhi وhada lفظ msلم mslim lfdiisa sidaa ah wa fii riwaayaة الbخaariي ridii bukhaarina waxaa ku jirtay ana rajula qaala yaa rasuula allahi dullanii calaa camalin yacdilu ljihaad bal itus camal oo jihaadka u dhigma qofkii mu'miniinta marka say ahaan jireen qofkii markuu arko shay ajri badan oo shaygiina inuuna karaynin iyo isu maleeyo oo ama muxuaha isaga uun ku qomay waxay noqotaba yaa wuxuu raadinayaa camalkaa u dhigmo oo ajriisoo kale uu ku helayo oo kana dhib yar markaasu wuxuu leeyahay camal u dhigma jihaadka u dhigmay tus qaala laa ajiduhu ma helaayo uma qaala markaasu wuxuu yidhi hal tastatiicu ma karaysaa idaa kharaja almujaahid qofka mujaahidkii markuu baxo an tadkula masjidaka inaad masjidkaaga gasho oo fataquuma aad istaagto ood salaad isu taagto walaa taftura aadan ka daalin salaad watasuuma aada soomto walaa tuftir aadan afurin qaala waman yastaiicu dalik yaa sidaa karaya yaa sidaa karaya marka haddaadan sidaa karaynin jihaad fii sabiili اllah wax u dhigmo oo kalena laguma helayo weeyaan qofka wacanhu radi allahu canhu ana rasul lah sl ly slm qaal min khayri macaashi الnaasi lahum dadka maciishadooda inta ugu fiican ee ugu khayr badan waxaa ka mid a rajulu mumsikun bicinaani farasihi fii sabiili اllah nin oo faraskiisa caynaankiisa haysta xakamihiisa haysta hoggaankiisa haysta jihaad fii sabiili اllah u haysta yatiiru calaa matnihi ku boodaya dushiisa ku buubaya yani ku ordaaya kulamaa samica haycatan aw fazca mar alla markuu qaylo maqlo labadaas inay isu mid yihiin isaga sheegi dooneen طaara calىa matnihi dhabarkiisa ku orda kaas ybtaqi اlqatla oo raadsanaya dil raadsanaya awilmowta buli ama geeri raadsanaya madaanahu meelaha u aanah ahee loo malaynayo oo munaasabka u ka raadsanaya oo meeshii dagaalu ka dhacaayay ee inuu shahaado ku helayo u malaynayaba aadayo oon kasoo waabanaynin aw rajulun mise nin oo fii qunaymatin xayn yar ku dhex jiro haysta fii shacfatin ya fi ya أو رجل في غنيمة في غنيمة هي أو شعفة في في رأس شعفة من آه. هذا الشعف في رأس شعافة ساسا في يعني أو أو شعفة مالية في رأس شعافة دل dhakadeed min hadihi الشhacف الشhacف shin kor dhaban yahay الشعف shucuf bu aniga dhigaya lakin shacaf weeyaan hadda kahor baana len soo marnay maxaa meel dul ahoo dullooyinka kada buuraha dhakadooda ka mida jooga aw baطni waadin min hadihi اlawdiya ama tog oo togogankada ka mid a midkood dhexdiisa ku dhex jira yuqiimu الصalaaة salaada hagaajinaya wayu'ti الzakaa zakadana bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigiina caabudaya xataa ataahu lyaqiin ilaa arrintii dhabta ahaydee lama huraanka ahaydee geeridaheeda uga timaado laysa min annaasi ilaa fii khayr dadka khayr mooy wax kale aan kaga dhex jirinoo khayrka un la wadaagaya sharkoodana ka dhex baxaya sharkiisana ka ceshanaya rawaahu muslim <clears throat> wa canhu radia allahu canhu qaal ina fi ljannati mi-ata daraja jannada waxaa ku jirta boqol darajood oo acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili اllah alla u diyaariyey dadka mujaahidiinta ee jihaadka fii sabiili اllahi u dagaalama oo la uu diyaariyey maa bayna darajatayni labada labadii darajaba inta u dhaxaysaayo kamaa bayna asamaa'i waalard inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa oo kale ay tahay rawaahu albukhaariy <clears throat> xadiidka abu saciidna qaybtiisa dambe taas oo kale a ku iman doonto boqolkaa darajadood oo iska leeyihiin mujaahidiintu iska leeyihiin boqol darajadood oo mujaahidiintu una iska leeyihiin baa jirta oo dadka kale ayna la wadaagaynin oo sidaana u u waaweyn u sarsareeya wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slama qaal man radya biاllaahi rabba qofkii alla rabbi ahaan ugu raalli ahaada wa bilslaami diina islaamnimadana diin ahaan ugu raalli ahaada wa bimuxamedin sala allahu alayh wali slama rasuula wajabat lahu اljanna janna u waajibaysa facajiba laha abuu saciidin radia allahu canhu abuu saciid baa la yaabay oo u bogay faqaala markaasuu yihi acidhaa calaya yaa rasuula allah iigu soo celi bal yaa rasuula allah facaadaha calayhi waa u celiyey uma qaala markaasuu wuxuu yidhi wa ukhraa iyo mid kale mid kalena waa kugu daraya abu saciidow oo iyadana ku cajab gelinaysa yarfacu allahu biha alcabda alla uu addoonka ku dallacsiiyo mi'ata darajatin fi ljanna boqol darajadood oo jannada ah maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna aلsamaa'i wاlأrd qaala wamaa hiya ya rasuula allah abu saciid baa yidhi maxay tahay taasuna qaala aljihaadu fi sabiili اllah aljihaadu fi sabiili اllah laba goor buu ku celceliyey rawaahu muslim وعn abi bkr bn abi muسى الأشعري رadي الله عanهma qaala samictu abi aabahay baan maqlay abu muسى الأشعري radي الله عanه واسمه cabdullahi bnu qays weeyaane wa huwa bixadrati اlcaduw isaga oo jooga cadowga hortiisa cadowgii meeshiisa joogaan cadowgiisa hor joogaan raggii wuxuuna ka mid ahaa saxaabada ahay umarada ahay quwaadda ahaayee jihaadkii iyo maamulkii dowladda islaamka ahay labadaba aad iyo ood uga qayb galee dowr weyn ka qaatay buu ahay radia allahu canhu yaquul isagoo le baan maqlay qaala rasuulu llahi sala allau alay waslam rasuulka allah wuxuu yidhi ina abwaaba aljannati taxta dilaali suyuuf albaabada jannadu sayfaha hoostooday ku jiraan marka waaa macnuhu waxaa weeyaan ragga quwaadda ahee jeishka islaamiga ah hogaaminaya waa inay jeishka gubaabiyaan oo dhiiri geliyaan oo ah xamaas ay geliyaan oo ay uga sheekeeyaan jihaadka fadligiisa iyo muxuu ahaay jannada iyo shahaadadii iyo uga sheekeeyaan oo xamaas ay geliyaan faqaama rajulu rathulhay-a waxaa istaagay nin oo muxuuha ah, hay-adiisu iyo habkiisu iyo ay liitaan oo iska faqiir aho khaamil aho laakiin mukhlis ah baa kacay faqaala yaa abaa muusa abuu muusow anta samicta hada anta samicta rasuula allahi sal ly slam yaquulu haada ma adigaa maqlay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo sidaa leh marka ninkaasu kolkuu saale yahayna ugama dan laha abu muuse radi allahu canhu inuu tuhumaysto ugama dan lehe waa ta'akud yuu uga qasdaayayo wuxuu rabaa inuu arrinkaasu haddii sugnaado oo abu muuse aanu ku gafin oo kolkuu ku celiyo ou si u sii akido inuu arrinkaa helo allana subxaanaه wa tacaala waa siiyey in sha allah faqaala nacam farajaca ilaa asxaabihi rufaqadiisii buu ku noqday uu macsalaameynaya faqaala markaasuu yidhi aqra'u calaykum asalaam salaam baan idinku aqriyay yacni waan idin macsalaameynaya uma kasara jafna sayfihi sayftiisa galkeedii buu jabiyey sayftiisii buu galkeedii buu jabiyey oo iska tuuray si uuna muxuu ahaay mar dambaba inaanu galka kusoo celinaynin oo kale isagoo ka dhigan yani faalqaahu waa tuuray uma mashaa bisayfihi ila alcaduw sayftiisii buu cadowga la aaday fadaraba bihi waa la dhacay xataa qutila ilaa laga dilay radia allahu canhu waardaa rawaahu muslim wa can abi cabsin cabdiraxmaan bni jabrin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wslam maqbarat qadama cabdin fii sabiili اllahi fatamasahu nnaar ma boorowdo oo ma ciidowdo maca rawdo addoon labadiisa gommadood oo jihaad fii sabiili illahi kuma booroobaan oo naarina ay taabato labadaas yani ma kul ma dhacayaan inuu jihaad fii sabiili illahi intay gondihiisa eh, ay u caroobaan oo haddana naar galaayo ma ma ma noqonayso rawaahu lbukhaariy w can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul llahi sala allau alيه wali w laa yaliju nnaara naar ma galaayo rajulun bakaa min khashyati illaah nin oo la ooyey cabsi alle la ooyey xataa yacuuda labanu fi dar ilaa caanuhu candhada ay kaga noqdaan walaa yajtamicu mana kulmaan calaa cabdin addoon kuma kulmaan gubaarun fii sabiili illaah bool oo jihaad fii sabiili illahi ku gaaray iyo wa dukhaanu jahannam jahannam qaaceedu labadaasu kuma kulmaan qof jidhkiisa uu jihaad fii sabiili الlaahi boodh ka kacayo uu gaadhay muxuu ahaye iyo iyo jahannam qaaceedu qofkuma wada kulmaayaan kana kii ka horreeyey buu la mid yahay oo gonduhu isagoo gaar ahaan u sheegay kana waa iska idlaaqo jirka oo dhan ba <clears throat> rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صaحيiح waana sidaa uu sheegay xadiidku waa صaxiix weeyaano صaxaxu الأlbaniyu fi صaحيح الjaamiع الصغير waxaana uu ku soo hormaray raqم أربعمية وثمانية وأربعين وعن أbي هريرة وعن ابن عabاس رضي الله عنهma qala سمعtu رsuل الlhi صلى اه عليه وسلم يقول caynaani laa tamasuhuma الnaar laba laba indhood naari ma taabato riwaayana waxay dhahaysaa laa tusiibuhuma waana isla maano laba indhood baan naari ayna taabanayn caynun bakat min khashyaة الlah il oo la oyday cabsi alla la oyday wa caynun baatat taxrusu fii sabiili الlah il oo bariday iyada oo waardeynaysa jihaad fii sabiili الlah dadka mu'miniinta ah gaalada ka waardeynaysa labadaa indhood naar ma arkayaan rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku صaxiix weeyaan xasan waaba ka wen yahay oo fii صaxiix aljaamic الصغيir buu ku sheegay sheekh اlalbani xafidahu اllahu tacaala ayb marka waxaa weeyaan haa xiraasada xiraasada waardeeynta dadka mu'miniintaa la waardeeyo oo xuduudkooda gaalada kasoo geli lahayd laga waardeeyo ama jawigooda meelaha dayuuradaha cadowga ka soo hujuumi lahaayeen iyo lagaga waardeeyo oo madaaficdii lagu ridi lahaa iyo iyo diyaar loola yahay waxaasuna marka waxay leeyihiin ajri aada iyo aad u weyn bay leeyihiin oo amniga muslimiinta ay ilaalinayaan ayay ku leeyihin kuwa jihaadka kolkaa ku jira iyo kuwa xeryaha jihaadka laga gelayo iyo kuwayaalka waardeynaya kulle waxaasoo dhan waa soo wada gelayaan وعn زayd بn khاaldi رadي الله عnه أna rasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal man جaهزa غاaزيا fي سبيiل الlahi fqad غزا وman khلفa غاaزيا fي أهlihi بخayr faqad غزا متfq عalيه qofkii diyaariya qof jihaad fii sabiili الlahi aadayaayo waa duulay oo jihaadka waa ka qayb galay qofkii ula sii jooga qof jaa fii sabiili الlah ku maqan aalkiisiisa khayr iyo wanaagsan ula sii jooga usii dhaqaaleeyaan isaguna waa duuloo jihaadka waa ka qayb galay xadiidkuna waa mutafaq calayha waana soo marray oo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba ayaan ku soo marray isagoo kolka usoo deliishanaya tacaawunka khayrka laysku kaashado kana marka jihaadka fadligiisa ayuu usoo deliishanaya wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam afdalu sadaqaati sadaqooyinka ta ugu fadli badano ظل fustaatin khaymad kaanbuug kaandho ee harhkeed weeyaan fii sabiili اllah waa ay dadku mujaahidiintuuhu ay harhsadaan oo loogu tabaruco aw maniixatu khaadimin ama caariyeyn adeege la caariyeeyo fii sabiili اllah aw taruuqatu faxlin ama hal awrqaad ah waqtiga rimaysa awrku abaahayay gaadhay fii sabiili illah loogu tabarruco yani gaadiid gaadiid iyo xoog iyo guri intaasi saddexaasi marka ka kala hadlaayaan wax alla wixii lagu taakuleeyo dadka muslimiinta oo dhanna xadiidkii hore xadiidka muxuu ahay man jahaza qaaziyan xadiidkii zayd ibn khaalid radi allahu canhu baynu ka helaynaa marka wax alla wixii taakuleen ahee ama dawo ah ama hub ah ama khadamaad ah ama shaqo waa soo gelaya wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana xadiidku xasan weeyaan ma gaarsiisino xasanahu sheikh اlalbaniy fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa can anas radi allahu canhu ana fathan min aslam wiil oo qabiilada aslam layidhaaha ka dhashay baa qaala yidhi yaa rasuula allah inii uriidu اlgazwa walaysa macii ma atajahazu bihi waxaan rabaa inaan duulo oo duulaanka aan raacaan rabaa waxaan isku diyaariyana ma haysto oo aan ku baxo qaala markaasuu yidhi iiti fulaanan u tag hebel fa innahu kaana qad tajahaza famarid wuu isdiyaariyey oo markaasuu jiradeeye oo ka qaado wuxuu isagu diyaarsada adug ku bax fa ataahu waa u yimid faqaala ina rasuul allahi sal ly slm yuqri'uka asalaam rasuulka alle salaam buu kusoo gaarsiinayaayo wayaquulu wuxuuna kuleeyahay leeyahay acطinii aladii tajahazta bihi isi yani kan hadlayaa sheegaya aniga isi wixii aad diyaarsatay qaala markaasuu ninkii wuxuu uhi yaa fulaana heblaayooy aciihi aladii tajahastu bihi soo sii wixii aan diyaarsaday walaa taxbisii minhu shay-an waxba ha ka qarsanin wallahi laa taxbisii minhu shayan an waxba kama qarsanaysid oo fayubaaraki fayubaarak fayubaaraka laki fiihi oo lagu barakeeyay rawahu muslim isagoo rasuulka alla sala allau alay waslam uu siiyey inla yidhi haddaad wax kala hadho kuma laguma barakaynaye soo wada si waxba kala kala hadho marka xadiidkaasna waan soo maray raqam mia wa sita wa sabciin baan kusoo maray isagona tacaawun cala albiri iyo addilaalatu cala alkhayr iyo meelahaasaan kusoo maray isagoo kaga hadlaya وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى اه علي sسلم bacaثa إilىa bني لحyaan reer garweyne qabiile hudayl ka mida weeyaane yuu jeish u diray faqaala markaasu wuxuu yihi waa nimankii quraa'dii toddobaatanka ahaa laayay weeyaane yowma bi'ri macuuna radi allahu canhum qaala liyanbacif min kuli rajulayni axaduhumaa walajru baynahumaa rawaahu muslim labadii ninbaba mid ha ka baxo ajarkuna waa u dhexeeyaa xadiidkana isna waan soo maray boqol iyo toddobaatan iyo sideed baan kusoo marray isagana tacaawun cala alkhayr ayaanu kusoo maray wa fii riwaayatin lahu yacni limuslim liyakruj min kuli rajulayni rajul labadii ninbaba mid ha ka baxo uma qaala lilqaacidi koodii hadhay buu ku yidhi ayukum khalafa alkhaarija fii ahlihi wa maalihi bikhayr kiinnii uga dambeeya ula sii jooga midkaa baxay ahalkiisa iyo maalkiisa iyo khayr ugula sii jooga kaana lahu midlu nisfi ajri alkhaarij kaa baxay ajarkiisa nuskii oo kale yuu leeyahay ayib nuskaa marka uu sheegaya xadiidkan kadu kii hore inta oo kale buu yuu dhahayay muxuu yahay marka nuskaasu nusku marka waxaa weeyaan ajarkii oo muxuu aha ajarkii labadooda ay isku helayeen nuski buu leeyahay marka ajarkii kaas uu lahaa baa loo kala qaybinayaa ma aheen ajarkii buu isaguna leeyahay wey ayb wa can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala ata nabiya sal l slm rajulu muqanac waxaa u yimid nebiga sala allahu alayh wasalam nin maskaraataysan yani maxaaha hubka biraha ahaa huwan oo wejiga iyo madaxii u qarsoon yahay oo qaba maxaaha miqfar qaba ama maxaa baalkeen maxaa koofiyad bireeddaa qaba bilxadiid weji ku daboolan bir ku daboolan faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah uqaatilo ow uslim ninkaasuna kolkaas unbaa hidaayada alle kusoo dejiyey mooyaane horta hore muslim maanu ahayn ma dagaalamaa mise waan islaamaa qaala aslim uma qaatil horta islaam markaasna marka jihaadka gal labadiiba isku dar laakiin kala horraysii faaslama wa islaamay uma qaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay faqaala rasul llahi sal lla alay slam camila qaliilan wa ujira kahiiraa wax yar buu camal falay ajri badaanna waa la siiyey hal saac inayna dhammayn baa laga yaaba muddada ay ku qaadatay متفq عlيh وhada lفd الbخaariي qofka sidaasoo kale a marka alla ugu khatimay cumrigiisa waa qof ayaan badan oo khayr alla la doonay weeyaan sida mukhaariq iyo mxaa qusmaan iyo rag niman sidaasa baa jiray oo saxaabo goortii dambe noqday oo isagoo dagaal socdo un intaa hidaayadii alle kusoo riday dagaalkii dhankooda ka galay oo ku dhintay abu hurayra radi allahu canhu baa nin buu Ehm, muxuu ahaayey yuu ehm, ka bixin jiray luqsi ka bixin jiray wuxuu dhihi jiray ma ma garanaysaa nin aan weligii marna usujuudin oo haddana janno galay markii la garan waayey bu wuxuu dhihi jiray nin uu sheegi jiray buu dhihi jiray waa hebel oo markaasuu qisadii sheegi jiray oo wuxuu u yimid nebiga sala allahu alayhi waali wasalam uu u yimid markaasuu eh, adri la joogay oo wuxuu ahaa eh, mushrigna wa ah markaasuu hanuunay oo la soo hanuuniyey markaasuu islaamay markaasuu jihaadkii ka qayb galay oo lagu dilo janno u ku galay weligii alle ama aana sujuudin jannana waa galay وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل ما من أحد يدخل الجنة ma jiro qof oo janno gala يحب oo jecel أn يرجica إلى الدuنيا inuu addunya usoo noqdo وlahu ma عlى الأرضi min شhay isaga oo lehna haddan oo la siinayo adduunyada waxa dusheeda oo dhan oo wax ah wax adduunyada oo dhan isaga keligii la siiyo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo macaadinteeda iyo qaaraadkeeda iyo buuraheeda iyo badaheeda iyo wax walow cerka iyo dhulka iyo intoo dhan ba le adduunya laysku yidhaahaaye adduunyada oo dhan ha lagu siiyo oo ha lagu celiyo jannada iskaga tag qof aqbali lahaa ma uu jiro ila shahiid shahiidka mooyaane yatamannaa isaguna wuxuu tamaniyaya an yarjica ila dunyaa inuu adduunyada u noqdo fa yuqtala cashra maraatin toban goor la dilo oo ma aha inuu adduunyada intuu noqdo addunyada ku raaxaysta maaha limaa yaraa min alkaraama wuxuu uu arkaya karaamada alla uu siiyey iyo ajriga weynankiisa hal mar uu ku helay markuu arko yuu wuxuu tamaniyayaa inuu hadba soo duulo hadba la dilo sidii aan kusoo maray nebiguna sal lla alay sl inuu tamaniyayay ilaan dadka kale marka ay arkaan cayaanan ay u arkaan kolkaasay arrintaa tamaniyayeen rasuulkana sala allahu alayh waali wasalam isagu marka adduunka isagoo joogaba yuuba tamaniyayey wa fii riwaayatin limaa yaraa min fadli shahaada shahaadada shahiidnimada fadligeeda u arkaya sababtiisa yuu tamaniyaya in intaaso goor la eh, dilo toban goor yala dilo muttafaqun caleyh wa can cabdillahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala lla alay slm qaal yugfaru lishahiidi kullu denbin ila dayn qofka shahiidka a dembigoysoo dhan ayaa la dhaafa ilaa daynta mooyaane rawaaxu muslim deynta dadka marka darideeda say u adag tahay baa halkanna inooga muuqanaysa se daynta la dayacay weeyaane daynta uu qofku intuu qaato ee ka dhab ahayd isaga alla waaba ka gudaayaa laakiin kii isaguu ku gaboodfalay taas weeyaan wa fii riwaayatin lahu yani limuslim alqatlu fii sabiili اllahi yukafiru kula shayin ila اdayn dilka jihaad fii sabiili اllahi qofka lagu dilaayo wuu kafaara gudbo u noqdaa wax waloo dunuubtiisa aba ilaa daynta mooyaane wa can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula اlah sal ly slam qaama fiihim rasuulka allah isdhex taagay fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada fii sabiili اllahi waliimaan walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh